soo kordhinay ma laha liannu abu cabdillahi alxumaydi wagayruhu mucalaqaati lbukhaari wax dheeraado ah ayay ka sheegeen ma jira xukumka mucalaqaati lbukhaarina horeyaan usoo sheegay waxaa la yihahdaa markaasuu yihi walaltifaata ma laha milacsi ilaa abi moxamed ibni xasmin abu mحamed ibni xasmin wuxuu yiriyey lama la milacsan maayo iskaba dhaaf in la fiiriyo oo maxaan ku ihahdaa mudnaan goone la siiya iska dhaafa in la milacsado xataa ma haboon ilى abi mحamed ibni xasmin aلظaahiri alxaafid ظaahiri bmacnaa anahu calى madhabi abi madhab dawud ظaahiri qiyaas inay inkiraan wاlأkdu bdawaahir اladila inuu xaafid yahayna layskuma khilaafsano fii raddihi la milacsan maayo marka inuu celiyey ou diiday maa akhrajahu lbukhaariyu wuxuu soo saaray min xadiidi abi caamirin aw abi malik alashcari can rasuulillaahi uu ka soo saaray oo ahaa xadiidkaas layakuunana fii ummatii ahaaday aqwaamun yastaxiluuna alxariira xariirta xallishanayo oo ragga ay ka xariman tahay guntanayo wاlkhamra khamradana xalaalsanayo oo cabayo wاlmacaazifa iyo heeska iyo gurbaankana maxaan ku ihahdaa banaysanayo marka ibnu xasmi xadiidkaas diidada ou diiday bixujati an albukaari callaqahu aw ku diiday la milacsan maayo wax macno weyn ay leedahay ma jirto fazacama ibnu xasmin waxau sheegay anahu ana alxadiida munqaطicun inuu yahay mid go-an fi ma bayna albukaari wa hishaam alxadiid min jihati ana albukaariya bukaari yaa awradahu xadiidka soo arooriyey qaa'ila fiihi fi lxadiidi asoo dhahayo qaala hishaamu bnu camaar uu yihi ma dhihin xadathanii hishaam walaa samictu hishaaman ma dhihin laakin qaala uu ka cabiray waxay u ekaatay markaan inuu mucalaq bisiiqati اljazmi uu yahay طabcan hishaam ishkaaliyadda keentay anahu min shuyuukhi اlbukhaari min shuyuukhi اlbukhaari isagoo ayaa bukhaari axyaanan shuyuukhdiisa wuxuu asiga ka wariyo tacliiqna sameeyaa yakun baynahu wa bayna axadi shuyuukhi waasita axyaanana yakunu qad samica lakin bisiiqati tasriix ma samaynayo marka waxaa la kala garan waaye qaala hishaam inuu yiri inay waasita udhexaysa asiga iyo bukhaari inay waasita udhexayso waa sida e, e, ibn hisha e, ibn xasmin ou leeyahay qaala hishaam markuu yiri ousan in xadathanii hishaam waa sheekiisa laakiin waasitaa udhexaysa buuri sidin qacnabi cafaan kusoo sheegay marka hadduu xadiidka mucalaq noqdane saqata minhu awalu isnaadihi fahuwa min alaxaadiid adaciifa ibnu xasmi saasuu leeyahay qaar kalena waxay leeyihin wuxuu qeyb ka yahay hishaam ibnu camaar waa axadu shuyuuki الbukhaari qaalana min siya min siyaq الtaxdiid waay oo qofkii inuu qaalo inuu yihahdo ina samictu in xadaثani hadduusaba mudalis ahayn alfaadan alfaad naqli الxadiid waay sheekiisina waayahay wabitaali faاlisnaadu bihi mutaصil muxuu marka xadathani u dhihi waayo cibaarada sadhowtaan ka hadli doona marka qaala wuxuu iri bukhaari hishaam ibnu camaar wasaaqahu isnaadkiisaasuu ku qumiyey wasaaqahu biisnaadi isnaadkiisaas ku sheegay fazacama ibnu xasmin waxau sheegay zacmi wax hadaad aragti markii laga cabirayo qofka xonooca maa durid baa ku jirta zacmi matiyat lkadib baa la yidhaahdaa zacma aladiina kafaruu yani waxa oo aan jirin badana iyadoo loo isticmaalo bimacnaa dana loo isticmaalo laakin haakada zacma hadii lagu yihahdo waa waran asal lahayn w fazacama ibnu xasmin waxau sheegtay anahu ana alxadiida munqaطicun inuu go-an yahay fi ma bayna الbukhaari wa hishaam yani waxa weeyaan sakti baa ku jiro wa jacalahu waxuu ka yeelay inqiطaacaas jawaaban in u yahay can اlاxtijaaji bihi xadiidki in la xujaysto calى taxriimi اlmacaazifi cazfi waxa weeyaan waxaan oo laisku garaaca la yihahdo marka awtaartaas la garaaca inay xaaraan tahay iyuu jawaab ugu dhigo xaaraan ma aha xadiidkan haddaad daliisha lahayna waa daciif uri marka siduu uga baxsado markaasuu waakطأa musanifka wuxuu ri ibnu صlaح waakطأa fi dalika midkaas wuu ku gafay ibnu xasmi min wujuhin wاlxadiiثuna صaxiixun weeyaan macruuf اlاtiصaali itisaalkiisa la yaqaano bisharطi صaxiix u mutasil ku yahay xadiidkan marka ugu horeyso horta waxa weeyaan layakunana haddaad aragtid carabiga layakununa layaquluna walatasmacuna haddii nuunu tawkiidka waxa ka horeeya ay godan yihiin iyo markay kordhaybihin layakunana layaqulana aladiina markii laleehay qur-aanka layaquluna layaqulana farqiga udhaxeeyo hadday godan tahay faacilkiyaa meesha ku jiro oo waaw ljamaaca ah ficilkana waxa weeyaan min afcaali الkamsa a min amhilati الkamsa layaquluna layaquluuna ayadoo ahayd baa nuunu tawkiid lagu daray saddex nuunoo mutawaali a baa timid nuunkii horebaa litawaali amhaal loo gooyey nuunkii tawkiidkii iyo waawgii yaa kulmay markaa nuun tawkiid awal nuunaani wa awalahumaa saakin labadii nuun markay kulmeen yaa waa nuunkii iyo waawgii markaasaa waawgii hala gooya leedahy waawgii markii la gooyey yaa ficilka maa qabligiisa damaa lagu reebay aakhirkiisa litadula cala alwaawi almaxduufa layaquuluna marka saas layaquuluna ficil mudaaric marfuuc calaamatu rafcihi hubuut الnuun almaxduufa litawaali اlamhaal wاlwaaw damiir mustatir maxduuf liiltiqaaءi saakinayn sidaasaa loo yaa loo ecraabay ficilka mucrab waayo liannahu nuunu tawkiid haba la xariirsata ficilka mudaaric lakin liwujuudi اlfasl اlmuqadar haddii layaquulanna la yihahdo markaa faacilka ad raadinaysa hadda fiiri layakunana aan leenahay liannahu aqwaamuna faacil uma baahna faacilka maxduuf ma ah hada cibaaradaas ma garate marka ayib horta markii ugu horeyso xadiidkan nabiga alayh الsalaatu wasalaam wuxuu ka waramay waaqicina markaan ku dabaqno xaaladeyna inuu cabiraya iyo aada u cad e, kasoo qaado e, yastaxiluuna alxariira xariir hadirtaan ummad badan dharka uguma duuno ama ayaga dharka qeyb ha loogaga daro ama afrisha dadka madaxda iyo guryahan waaweyn markaa geshid waxyaalaha oo sariiraha la saaranaya waxaa lagu jiifanaya mucdamkeeda waxa weyaan waa xariir waa waa qeyb khamradi waxa weeyaan mucdamu alumma alislaamiya shucuubteeda khamrada waxaa waay sidii baqaalaadka ay ay ugu furan yihiin meelaha ayay khamradan ugu furan tahay sida lkahrati maa yushrab bal nidaam waxaa jira oo asuhyuniya alcaalamiya fanaadiqda oo khamsata nujuum la yihahdo waxaa shardi ah in funduqaada khamsata nujuum laga dhigo waxaa u shardi inuu khamre ay taalo haddaad fanaadiqdaas geshid oo aada habeen ku baridid hallaajada qurfada aada jiifanaysid taalo malyaan bilkhumuur leesh haddaa tira alla waa ognahay khamre in xaaraam tahay laakiin funduq in loola ictiraaf hamsa nujuumay khamro nooga xirnaatay wabitaali khamrada waxaa lagu leeya adiga ha iska cabin laakin khaliha fi makaaniha yani ilaa hadihi daraja iyay joogta macaazif haddii la yidhaahdo waxaa waaya alfan aaba lagu magacaabayba caalam lislaami iska dhaaf reer galbeedka haddii ummatii la yihahdo ummatu dacwa gaalado dhan way soo gelaysaa liannahu nebigaa loo diray maanta waxa weeyaan dadka reer galbeedka iyo markii la yihaahdo eh, diin kale ba aaminsan yihin malaha hadda waxayba gaareen in la yihahdo muusiiqada waaba laisku daaweeya anaga siaan qur-aanka suu akrinayna ayaga muusiiqaaba laisku akriya taa waaba iska macruuf weyaan kaba soo tag nimankaasi laysa bacda alkufri dhanbun baa la yihahda laakin caalam lislaami bal qanawaadka ay dowlad kasta leedahay waxa ka dhacaya fiiriya aniga waxaan aaminsanahay qanaaca wax la yidhaahdo wax zina la yihaahdo inayna jirin ee mas'ale ay tahay alwusuul ilaa annadar ilaa hadi mar almara almakshuuf bas waxaa lasoo raadinaya gabdhaha gabadha ugu qurax badan markaasaa waxaa loogu daraya quraxdii ay lahayd mikiyaaj wax la yidhaaho laba ulaab lasii qurxinay maanta dhan baa lasoo hagaajinaya markaasaa iyadoo waxaa la keenayaa qaawan xata alcawra almugalaba suuradeeda qeyb ay ka muuqato markaasaa leeya amaam aljamaahiir kunik ayada keligeed ma hiya wa rajulu aakhar marka yani tasawur ummadaan ku dheysa annaga waxaan fiirsanaynaa maanta kalaamkaan ay gabadhaan gabadhaan waxay leedahay ma axad yaltafit ilayha inamaa dadku waxay ku maqan yihiin suuradan oo bihaadihi aljamaal loo sameeyey wa hadihi alxarakaat almutanaasiqa ninkaa intaasu kuma haddii tira caawo gabadhaan maxay hal kalima kama xasuusan marka waxaasoo dhan ah waxaa lagu leeyahay waa hina waa waa waa fanni weeyaan risaalo risaaladaa lagu magacaabayba siyaasada lagu lagu heesayaa lagu leeyahay wacdiyaa lagu heesaa nabigaa matan baa nabiga amaanayso waxaa waa istihzaa birasuul sal allahu alay wasalam marka yani waaqica markaa fiirisid maanta waxaa dhacay yandaa lahu ljabiin saxaabada markii axaadiitan oo kale ay soo marto wax badan baa iskaaliy ka geli jiro kayf yani say say udhici kartaa liannahu meesha ay joogaan iyo wax xadiidka ka hadlaya wax iskeeni kara maba ahaw kaana min asacbi gabadha inay inay banaanka ay u aada liqadaaءi اlxaaja ay ku adkeed wamaa baaluka inay inay an tarqusa amaama rijaal marka waa wad waa wadci mu'lim jiddan ah oo waad mooday xaqiiqadeedi wax badan inay ka muuqato dad badanoo culamada waxay qabaan xadiidka daciifka ah haddii uu waaqica rumeeyo oo wuxuu ka hadlay sidii ugu hadla ugu dhaco dad baa waxay qabaan hada alxadiidu daciif yataqawى liana madluulahu qad waqaca mutaabiqa lima akbara bih dadaa saas qabo aniga ma dhahayo anigaa qabo ma dhahay laakin dadaa saas qabo famaa baaluka xadiidka صaxiixa ahay in wujida maa yataxadathu canhu min baabi awlaa ayb ibn xasmi aan u unimid intaanan meelkaa gaarin ibn xasmi waxaa la layihi rag baa dabagalay waxa weeyaan ninkaa ibn xasmi mushkiladiisa waxa waay beyt alumaraa wاlmuluk ajdaadiisa dhamaa boqortooyadii reer eh, andulus iyo dhulkaan dhamay ka ahaayeen marka wahwa sagiir taraba fi hada اljaw jawgaasoo lagu yaqiinay kulligiisba malaahi waayo allayaali اxamraa la yihahda maanta waxaa weeyaan gabar kasta oo heesaysa mid kalea lagu soo bedelaya qaynaafa lagu magacaabi jira ninka wadciga markuu ka kawro wadcigaad ma'luufka inaad ka dhex baxdid watantaqid waxawaa waxyara lagu arko oo annaga hadda waxaana haysto oo kale o tasawufkii qubuurkii waxyaalihii sababta waxaa weyaan biyaa ah lagu lagu dhex koray inuu qofki ka dhex baxo ou naqdiyo way adag tahay marka taahiirka ibn xasmi horta meeshaas ugu yimid markaasaa dadki waxay yidhahdeen annaga wax kale kugu sameey mayna nuxaakimuka calaa qawlik kitaabkiiska axkaamka wuxuu ku yihi raawiga alcadlu idaa rawaa can man adrakahu sawaaء qaala xadathana aw samictu aw qaala aw dakara lii aw gayra dalika fahuwa maxmul calى الsamاع nasu kalaamihi sidaas ayib hada الكلام اladي qarartah huna yuwaafiqu qowla جumhuuri ahli الcilm oo qaalo inay kamid tahay min siyaq التaxdiid haddii qofka tdliisna lagu ogeyna ay tahay maxmul calى الsamاع wa kalaamuka hunaka jamiil limaada laa tuطabiqhu fi hadi الmasألة bs intaasa bas ku filan meel kale intaan la gaari alam taqul hada الكalaam nacam hada الكalaam hal ynطabiqu maca ma qulta huna jawaabti la ima an tataraajac can kalaamika الsaabiq وإma an an تتراaجع عan hada الكلام labadaas midkood weeyaan iبن xaزmi jawaab horta asigaa isugu filan laakin mushkilada waxaa weeyaan siday soomaalid ka nimay meel cadahay meel ka madow masaa-il nimay kaga dhegan tahay meel nusuusta o dhan haddii soo maray ilkala ku fiirinaa caynun cawra ma ma ku qanci karaysa in utiitum hada fakuduuه wain lam tu'towhu faxdaruu dardaaran wa waana badan tahay culamada ninba meelay kaga dhegan tahay meeshaas waxa weeyaan wixii kasoo haraysa ugu weecda unbuu raadinay hada juz nooc min alwarac ma ah qofka waxaa la rabaa yani e, daacada macnaheeda waxa weeyaan an takuna maca nusuus xayثuma kaanat laakin haddii ay in اkhtalafat hadihi nusuus maca hawaaka aada hawadaada raacdin taas diin ma ah laa yuuminu axadukum xataa yakuna hawaahu tabcan lima jiئtu bihi in صح الxadيiث laakin macaanidiisa waa wada macruuf waa in kuntum تحibuuna الlaha faاtabicuuni yuxbibkum الlah ayb ibnu xasmin horta waxa weeyaan waa mid midda kale markaan soo laabano fahab jadalan inuu bukhaari qaala hishaam uu yiriyey wa baynahu wa bayna albukhaarina waasita ay yihiin oo meesha qofka maqan tahay waxaan leenahay walow kaanat hunaaka waasita maadaama ana albukhaari xadiidkii ou tacliiqi bisiiqati اljazmi fahuwa maxmuul ish cala اlitiصaal waa hadday ku qancinayso wa waxaa tiri qaacidada adaa samaysay ima qancinayso waxaan ihi bukhaari haddana jambi aan iska dhigno hal min gayri الbukhaari man akraja hada الxadiid nacam axad ruwaati الصaxiix abu darin in la yihahdo alharawi aladi acmala calى الصaxiix mustakraj abu ismaaعiil abu bakr ismaaعiili ibn xibaan fi صaxiixihi المعجم الطبراني الطبراني في معجمه الكبير انت هؤلاء كلهم رووا بأسانيد مختلفة متصلة إلى هشام بخاري مركان حق اسكالي هل أحد قال لا يحتج الحديث إلا إذا أخرجه البخاري لا طيب أبو ذر الهروي وxuu ka wari بسنده عن عن الحسين بن إدريس وابن حبان رواه بسنده عن الحسين بن عبد الله القطان ورواه الطبراني في المعجم الكبير عن موسى بن سهل الجويني وراو آخر نسيته ورواه أبو بكر الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان وكل هؤلاء ثقات أثبات وqالوا xdثnا هiشhاm بن cmاr ayb ciladii yar aad sheeganaysa waxa weyaan xadiidkii asaniid kalean u helnay oo mتصل ah hab أن الbخاarي lam yrwih lakin hada الxadيiث marwiy عalى شharط الbخاarي بhadi الأسانيد low أنa أحadا ادعى أن الxadيiث عن هiشhاm متwاtir أو mashهوr عalى أqل تqديr kana صwاabا فيma yqul marka inaad tiraahdo xadiidkaas waa munqaطic ma fi mushkila markuu arkay ibnu xasmin ina meeshaan xujadiisa ayna ku sugnaan karin iyo haddana xadiidka aakriska u carab markaasuu wuxuu iri xadiidkan saxaabiga laga wariyey mutaأkad ma aha لأna الraawi canhu cabdالرaحman bn gunmin mar waxau ley xadaثanii abu malikin الأshcari marna xadaثanii abu caamirin الأshcari laba صaxaabi wa marka wuxuu ri taradudkaas yadul calى ضacfi fi اlxifd meel kalo haddana nala cararay meeshii hore markii laga soo bixi waaya meel kalou tagay markaasa waxaa la yihi saddex midkooda lagaaga jawaabaya ataradud marka hore taradudkan taradud ma ah liأna alxadiiثa cindahma jamiiعa liأna fi صaxiix bn xibaan qال الrاawي canهma xadaثnي أbو cاamiri وأbو maliki الأshcariyaani yaqulaani xadiidka haddaad aragtay صxaabiga laisku khilaafo وjaءa في bعضi طرق أnahma majmuعayni في isnaadi waaxid dala calى أna الxadiiثa cindahma جamيiعا marka maadaama iبn xibaan labadoodii fi sanadki lagu jamciyey inuu xadiidka abi caamirna oo wariye abu malikna oo wariyay daliil u tahay baa layidhi nuqdada labaad low faradnaa jadala ana hada taradud bayna saxaabiyeyn alaysa saxaabatu kuluhum cuduul laa yadurunaa hal hal asaxaabiyu lxaqiiqi abu caamir am abu malik iskama dhaafe low ana araawi shaka fi fi wa kilaahumaa hiqa qaala xadathanii sufyaan ibnu cuyayna aw sufyaan الthawri laa ba's لأnه maadaama الإsnaadu yaduuru calى اثنayni wakilaahumaa hiqa laa ishkaala fi dalik ثaaniya haddaan rabna inaan kala tarjiixino باctibaari طرق wajadna an الxadiiثa xadiiثu abi maliki walaysa bxadiiث abi caamir amkana الtarjiix haddii xadiid iskhilaafo riwaayadkooda isnaadka laisku khilaafo lama dhahay labadii laisku khilaafo hala tuura inamaa yukhadu biاlarjaxi minhuma sax wala la marka abu xaazim waxa weeyaan ibn xazmin laa yuujad lahu cila ila anahu tajalada fi gayri mawdicin غayri صaحيح walidalika ibn xزmi waxaa lagu yaqaana axyaana yubaaligu fi fi tajriixi man laysa bijarxin liannahu yukhaalifu ma qararahu faqad laa akar walaa aqal lakin maca dalika yani qof kastama kasii weriy dhamaantood hishaam kasii werinay wasaabaan ya hishaam hishaam kuwaas hishaam isugu imaanay ayib aanimaado markaan yaa layta hada lkalaam cinda ibn xasmi mushkilada waxa weeyaan asaxwa alislaamiya ikhfaaqaad badan markay ku dhacday injaaz ay gaari weyse yo bada-a ta'kul nafsaha binafsiha dad waxaan aragnay saxwo sheeganay oo dhahayo hees waa banaan yahay ya khabr abyad min ayn hada marka ibn xasmina yihi ya aki milyunan malaayiin min albashar min alculamaa alajilaa kulligood waxay yidhahdeen muxaram adiga ibnu xasminaad heshay alaysa hada hawan ninkii ani iwaafaqan qaadanaya so saas ma ah hal itabactahu lidaliilin raajixin fi lmas'ala waxyaalaha oo aada loola yaabay kamid tahay ibnu xasmi wuxuu leeyahay aqwaal ida dukira tudxak limaada laa tuqaliduhu waa ka tegeysaa maima ibnu xasmi waa ku daciifsan o limada hada midaana maxaa ugu raacay wax laga xishoodo waa runtii nin maanta saxwo sheeganay inuu yidhaahdo anigaa heesay ninkaas diin ilaahay inuu adeega ilama ah marka waxyaalaha oo aada u cajiib kale ay kamid tahay ninkaan waxaa la rabaa ayan kaana fi jamaaca aw fi shain fi shaksin mufrad ama nin kasta waxa weeyaan adiga nin ilaahay baa ku hor aada la hortegaysaa fulan min albashar laguma weydiinayo laa yamnac ina ninka anigi jamaacada isla nahay waa ku diida aniga waxaan le la hada mas'ala diin waay ibn mascuud wa min annaasi man yashtari lahwa alxadiidi yuqsimu billahi alcaظiim an almuraada bihi alghinaa aada adiga cala janbi leedahay marka ayna ibnu xasmin min ibni mascuud mas'alada waxa weeyaan mar hadday noqoto tashahi hadday noqoto waa adagtaa qofki in lagu qanciyo walidalika culamada waxay yihahdaan qofka lala doodayo qof taalibu xaqin wa muriidun lirujuuc haddii ay ka suuragal taha lala doodaa laakiin nin ay tahay aniga meeshaasaan ku dhegana hadda ninkii igu waafaqana waa ka qaadaa ninkii kalena waa ka diidaya macnaheedi macno maaha marka sheekh fulana yiri sheekh fulana yiri sheekh fulana yiri laa macnaa lihada kulih kalaam baطil weeyaan wanajzimu jazman yaqiiniya ana dalika yuxdiثu النifaaqa fi اlqulubi kama qaala ibnu mascuud whuwa min aئmaة الhudى wman wajaba اتibaacuhu عalayna falidalika la turaq laa tunaaqishu walaa tuqaarinu bayna اlbacrati wاlbaciir ayb aan halkaas u gudubno wاlbخaarي raximah الlahu taعaalى qad yafcal mila dalika likowni dalika الxadiiثi macruufa min jihati الثiqaati can dalika الshخص اladي calaqahu canhu wqad yafcalu dalika likowni ilى akhirih marka waxa weeyaan waa tatima bukhaari maxaa ku kalifay maadaama ninkan sheekiisa uu yahay inuu xadathanii ama samictu uu yihaahdo inuu ka wareegto ou qaalo inuu ka cabiro maxaa keenaya hadduusan mucalaq ahayn markaasuu uri wlbukhaari raximah allahu tacaala yafcalu mila dalika midkaas oo kale wuu sameeyaa oo qaalada sida oo kale ah waa likowni dalika alxadiidi xadiidkaas ahaanshadiisoo macruufan mid la yaqaano u yahay min jihati hiqaati dadka hiqaadka hadday ku bataan can dalika shaksi ay ka wariyeen aladi shaksigoo callaqahu xadiidka uu tacliiqi canhu can shaksi marka qaarkeed waa iska goynaa waasitadii haddii rag badan ay ka wariyaan oo xadiidka macruuf can hada rajul ou yahay min baab الاktiصاar iyo intuu iska goy sidii ashbه ma dakarna can xasan الbصri ida اجtamaca lii fi اxadiiثi arbacaة min aصxaaba xadafthm u yihi sidii si u dhow oo kale yu hadda ku fasiray musanifka طabعا ibn صلاح nooع min waxa weeyaan muxaawala can jawaab ibn صلاح laysa mkhtaصa bالbخaarي kamacrifaة ibn xajar لصaحيiح الbخaarي ma ah laakin waa taqriib waa laysaga daba imaan doona waqad yafcalu bukhaari inuu sameeyaa dhici karta dalika tacliiqaas waa likownihi xadiidka ahaanshadiiso waa likownihi qad dukira dalika alxadiid waa likowni kowni lbukhaari oo qad dakara ou sheegay dalika alxadiida fii mawdicin aakhar ou ku sheegay min kitaabihi musnadan mutasila hada jawaab saxiix wa haddii xadiidka akar min mowqic uu ku wariyo marna waa tacliiqina marna waa isnaadinaya min baab ااktiصاar le waa taas waa taan nariyey alf و halaaثimiya wa ziyaada mucalaqaadkiisa kulligeed mawaaqic kalau soo celiya iyadoo musnad ah ilaa boqol iyo iyo iyo lixdan iyo wax lamid ah un baa sideeda mucalaqaat bukhaari ousan meel kale ku xariirinin yaa laga arkay min baynihaa haddii la yihahdo hishaamkaana kamid ayib waqad yafcalu dalika ligayri dalika min alasbaab alati laa yus laa yasxabuhaa khalalu inqiطaac wuxuu leeyahay waxaa dhici karta waqad yafcalu dalika tacaliiqaas inuu sameyn ligayri dalika min asbaab ladan sabo aan soo sheeg waxaan ahayn alati laa yasxabuhaa khalalu inqiطaac wax inqiaac khalalkeeda uusan ka imaanaynin jamiica suwarihi alxadiid yakunu mutasila saas weyaan ayib ah, iska ayb marka markaan idhaahdo arintaas waa laba sababu sheegay ibnu xajar asbaab badan markuu sheegay yaa wuxuu ri sababta hadda u qaala hishaam xadiidkan u yiri mar badan baan aan ku taraduday buu iri ilaa iiga caddaato sababta keentay annahu atacadala can siiqati الtaxdiid ilaa siiqati اlqowl inay tahay ataradud fi ismi صaxaabi fiiri abu malik alashcari iyo abu caamir alashcari intaas awgeedo saxaabiga majzuum ousan ahayn yaa wuxuu ka bixiyey siiqadii asiga shardigii saxiixiisi lagu yaqiinay o calaa suurati lmucalaqaat u kusoo aroori buuri wax kaloo loo haya midaan ma jirto asoo og bukhaari inay tahay tan min eh, maxaan ku ihahdaa inan waxba dhibaynin alikhtilaafu fi nawciya fi dati saxaabi ishkaal ay keenayn yaa maca dalika asiga wuxuu iltizaamsaday wax adnaa shakin ay ku jireen inuu wariyey saxiixiisa maadaama mujarad btaradud fi aakhiri sanad uu ka yimiday yu xataa yushcira bidalika yuu siiqadii bedelay baa layihi xataa yatawaama maca hada waa ibn xajar siduu leeyahay ayb وأma وma dakarnaahu min الxukm fi التacliiq الmadkuuri fadalika fيma أwradahu minhu أصlا وmaqsuda la fيma أwradahu fi macrض الاstishhaadi wuxuu iri haddane mucalaqaadkii waa masأl وma dakarnaahu waxaan soo sheegnay oo min الxukmi fi tacliiqi tacliiqaas la xukmiya almadkuuri ibnu صلاح wuxuu aaminsan yahay qaala hishaam inuu yihi mucalaq inuu yahay baynahu wa bayna الbخaarي waasita ay udhexayso marka kaas maadaama siiqat اljazmi fi sulbi صaxiix uu kusoo arooray xukumkaas aan siinoo mutasil bisharطi صaxiix inuu yahay markaasuu ri fadalika fima awradahu minhu min almucalaqi asla وamaqsuda sidii qaala hishaam uu yihi waa laa fima awradahu wuxuu soo arooriye ma aha fi macrad ااstishhaad waxa oo usuushi markuu sheegay kadib asaaniidadaa laga raacinayo hadduu mucalaqaad dabada kaga daro xukumka mucalaqaadka fi sulbi صaxiix lagu sheega lamid ma ah maxaa yili faina shawaahida yuxtamalu fiiha waxaa laga qaadan karaa oo oo la taxamuli karaa maa laysa min shardi صaxiix waxaan shardi صaxiix laga rabin mucalaqan kaana ahaaya oo mawsuulan hadiiba waxaan shawaahida iyo mutaabacaadka lagu soo arooriyo shardiga laga rabo ma aha shardiga صaxiixa laga rabo ee waa la waa la tasaahuli karaa laakin waxa weeyaan bukhaari sax waa tawaabic waa jirtaa oo asaaniid markuu xadiid matni u sheego inuu duruq raacinayo laakiin gaaliban duruqdiisa naftigeeda sida muslim oo kale ma ah yanzil ilaa sulaym e, e, layth ibn abi sulaym yaziid ibn abi ziyaad iyo wixii lamid u degi maayo xataa mutaabacaadkiisa yatawafi fiiha shad saxiix ayib uma ina lafda tacliiq wajadthu mustacmala fيma xudifa min mubtadaي isnaadihi waaxid faakharu xatى ina bacdahum istacmalahu fi xadf kuli isnaad wahada min garaaib ibni صlaxay kamid tahay lannahu waaba kasoo hadalnay liأjli anahu masأala min almas'aa'il oo mucalaqa xariir ay laleedahay buu haddana nagu celiyey mucalaqaadki fiiraa dirtaan uma ina lafda tacliiq tacliiqa lafdigiisa wajadtu waan helay mustacmalan asoo loo isticmaalay fii maa xudifa wixii laga gooyey min mubtada isnaadihi isnaadka bilaawgiisa waaxidun laga gooy fii maa xudifa waaxidu naaibfaacilka saas iyo fa akaru wax ka badan xataa ina bacdahum qaarkood istacmalahu tacliiqa waa isticmaalay fii xadi kuli isnaad milu mihaalu dalika qowluhu qaala rasuulu llahi kada wakada qaala ibnu cabaas kada wakada warawaa abu hurayrata kada wakada qاla سعيid بن مسyب عn أbي هurayرaةa kdا وkdا qاla زهري عn أbي سلمةa عn أbي هurayرaةa عn النبي kdا وkdا وhkdا إlى شhyuخhi ayb نفس المعلq aan soo dhaafnay waay إlا hadii aan ihahdo ثuma iن تعليqa لفd تعليq وجدته مستعملا فيma xdف min مبتdأ isناadihi واحd faأkثr bخاarيa xdفay oo min anwaaci tacliiqaat almawjuuda fi صaxiixi الbukhaari maa xudifa min mubtada isnaadihi waaxid aw akar aw jamiic sanad hada huwa tacliiq asla tacliiq waxaa yihi maa xudifa min mubtada isnaadi waaxidu faakar marka walow addaa dalika ilaa xadfi kuli isnaad horay aan ugu soo hadalnay mas'ale cusub ma ah wa amaa maa awradahu bukhaari wuxuu soo aroori kadalika can shuyuukihi oo sida qaala hishaam oo kale waayo fahuwa min qabiili maa dakarnahu qariiban wixii hadda dhow aan soo sheegnay wa ayuu qabiil yahay fi thalii min hadihi tafriicaat oo macnaha maxmuula cala litisaal bishardi saxiix uu yihi wa balaganii can bacdi lmutaahiriina waxaa iga soo gaaray min ahli lmaqrib maqrib haddii la yihaahdo waxa weeyaan dhulkii islaamka uu lahaay o dhan andalus oo hadda asbaniya loo yaqaano ilaa tunis ilaa jazaa'ir ilaa xataa juz min libiya mauritania kulu dalika waxaa weeyaan fi curfi culamaء اlmuslimiin bilaad اlmgrib aa lagu magacaabi jiray mgrib macnaha america ha u qaadan وبلغني لأن أمريكا اكتشفت قريبا قبل يوم كان يكتب ابن صلاح هذا الكلام لم تكن أمريكا معروفة ما بل أقول قارات مكتشفة قبل مئتين سنة إذا مستحدثة وبلغني عن بعض المتأخرين من أهل المغرب أنه جعله إنه كيالي بالي شيء قسما من التعليق ثانيا يعني قيب تعليق كمدئ oo labaad inuu sheegay wa adaafa ilayhi qeybkaas labaad wuxuu ku daray qowl الbukhaariy bukhaari qowlkiisa fii m gayri mawdicin min kitaabi u yihi wa qaala lii fulanu wazaadanaa fulanu uu ku daray buuri qolabaa waxa weeyaan reer makaari baa tacliiqa qaybisay oo laba qayb ka dhigtay qeybta labaaday waxay kamid dhigeen haddana qowl bukhaari fi صaxiixi qaala lii fulaan qaala lii fulan iyo qaala fulan waa kaa adagta qaala fulan waa laga murmi karaa sida qaala hishaam oo kale inay mucallaq tahay inay mawsuul tahay laakin qaala lii mucalaq loogu magacaabi karaa qaala lii zaadanii dakara lii haddii la yidhaahdo samictu iyo xadadtu ayla darajo tahay laakin ninkaana wax laga yaabay bacd lmagaarib inay sidaas yihahdo fawasama dalika wuxuu ku calaamiyey midkaas bitacliiqi lmutasili tacliiqa mutasilka ah min xayثu ظaahiru markii daahirka laga fiiri waa mucalaq almunfasilu min xayثu اlmacnaa macnahana waa mutasil lafdigana waxay ka tahay tacliiq waa nooc min alfalsafa wa qaala wuxuu ihi mataa ra'ayta albukhaariya markaad aragti bukhaari yaquulu dhahayo wa qaala lii wa qaala lanaa faclam anahu isnaadun inuu yahay ogow lam yadkuru ousan bukhaari sheegin bilixtijaaji bihi inuu xijaysto uma sheegin laakin min baabi waxa weeyaan tawaabicdii iyo ku sheegay istishhaad waa wainamaa dakarahu lilاstishhaadi bihi asaaba sheegay وkثيirا ma يعبر المحdثuuna محadiثiinta inay ka cabiraan aa dhici karta بhada اللفظi oo qaala lana iyo dakra lii camaa bay ugu cabiraan jaraa baynahum ayga dhexdooda dhacay fi mdak fi اlmudakaraati wاlmunaadaraat fi اlmudakaraati aniga khalada igu qoran yahay mudakiraat yaa igu qoran lakin mudakaraat والمناaظرات وأحاadيث المناaظرة مذاkرة dheh وxadيiث المذاkرة qل ma يحتaجوn بها مذاkرة waxaa la yihahdaa aydoon ardayguusan u diyaar garoobin inuu sheekan wax ka wariyo asigii sheekii labadii qofooda isla socdo ama sheekaa meel lagu haysta sheekadaas meesha lagu haysta أحاadiثa la sheego oo soo dhex gasho a مذاkرة la yihahda لم يqصد للتلقي الشhيk lm yqصd للأdاء والطاaلب lm yأخdha للتلqي marka أحاadiثa sidaas u dhacda adigoo sidkaa socda sheeki iyuu marka xadيiث iska sheegay xadيiثkaas sanadkiisuu kuu sheegay hal huwa min الأحاadيث التي تحتج بها لأن الشhيk lm ystcid لha احتimaal an yقع فيhi whm مذاakراaتka saas مناaظراaتna waxa weya masألa lagu murmay asigana wax yحتج بأحاadيث وأnta تحتج بأحاadيث فإdا ذkر min byn الأحاadيث xadيiثا lm tq lam yaqع laka cindahu inaad ka wareysid ma haboon tahay masamey sidaas aa mudaakara i munaadara layihahda markaasuu ri qultu waxaan iri buri wama dacaahu calى الbخaarي bukhaarي ninkaas wuxuu ku sheegtay oo qaala lii wuxuu yihahdo waxa weeyaan mucalaq oo la xujaysamaayo u yihahdo mukhalifun waa mid khilaafsan lima qaalahu wuxuu yihahdo lima qaala wuxuu yiriyey man huwa asiga aqdamu minhu ninkan maqribi ninka horeeyo wa acrafu bilbukhaarina kaga aqoon badan wa huwa alcabd الصaalixu abu jacfar ibn m ibnu xamdan annaysaburi faqad ruwiinaa canhu waxaa noogala wariyay annahu qaala inuu yihi kulu maa qaala lbukhaariyu wuxuu yihaa dhammaantiisa qaala lii fulanu fahuwa carduna munaawala ninkaa maqaaribada oo bukhaariba waxaa layihi maqrib alcarabi wakti dambe uu galay uu gaaray waxaan idiin sheegaa buu ri ninka aqoon badan oo abu jacfar axmed ibn xamdan ninka la yihahdo oo saaxibu lmustakraj calaa saxiixi muslim oo qariib min qarni eh, maxaan ku ihahdaa albukaari yaa wuxuu i haduu yihahdo qaala lii haduu yihahdo fahuwa cardun wa munaawala cardun maxaa weeyaan sheika wuxuu le hada alxadiidu ya bukaari min jumlat alaxaadiid alati arwiiha fakudhaa minii munaawalatan marka ijaazada waxaa noo imaan doonto afdal lijaazaat waa tii idin maca almunaawala isla wadato xadiidkina waa lagu sheegay xadiidkan anaa wariyey sanadkaanaan ku wariyey waana ku ogolahay hoo haddii la yidhaahdo waa juz min ariwaaya ma aha mudaakaradii oo xadiid iska yimid isagoo aan la filaynin iska yimid ma aha sidaasuu uu yihi abu jacfar ibn xamdan wahuwa acrafu bilbukaari min hada almagribi almudaci calى albukaari marka waa laysku yimido waxaa la yihi ibnu xajar wuxuu ri kaas uu abu jacfar sheegay ma aha si saxa ah bu lianna waxaan aragnay buu ri asigoo fi saxiixi lbukhaari qaala lii fulanun ou leeyahay fi gayri kitaabi saxiixina xadathanii fulan buu leeya asla sheeki waa isla sanadkii waa xadiidkii marka laa yajuuzu xadiid uu cardi munaawaro ku qaatay marna inuu xadathanii yihah marna qaala lii fulan uu yihahda ma aha laakin taas waxay tahay inay labada siiqa bukhaari isugu mid tahay mar waxaa la arkay buuri fii gayri صaxiix inuu xadiid leeyahy qaala lii fulan صaxiixi buu imaanaya qaala xadaanii fulan u le isla nafs alxadiid weeyaan marka bukhaari ugama duuno siiqat atasriix bisamaac xadatu can qaala lii ugama duuno waana cibaarada luga ahaana saas wa qaala lii haddii la yihahdo ay ana hada alqowl maqsuud laka adaa lagula qasday qaala lii marka qaarkeed waxaa laga yaabaa in lagu doodi kara idaaba ka fiican xadathana liannahu xadathana hadii lagu daa dad badanaaba xadiidka loola qastay laakin qaala lii bimacnaa anahu khasaka bihada alqowl waaba la dhihi karaa waaba ka saraysaa qultu wuxuu ri ibn ibn ibnu salaax walam ajid ish walam ajid lafظ tacliiqi mustacmala fi ma saqطa fi bacd rijaal isnaadi min wasطihi aw min aakhirihi wala fi mثli qowlihi yurwى can fulani wayudkaru can fulani wama ashbahahu mima laysa fih jazm calى man dukira dalika canhu banahu qaala huwa dakara mucalaqiyan kusoo laabana walam ajid ma aanan helin bu ri lafظa tacliiqi tacliiqa lafdigii mustacmala in loo adeegsan karo fii ma in loo adeegsan karo saqطa fiihi ou ka dhacay bacdu rijaali isnaad isnaadka raggiisa qaarkeeda min wasatihi ou ka dhacay aw min aakhirihi hada waxa weeyaan wixii hore usoo sheegna haddii raawi dhexda uu ka dhaca munqaطica la yihahdaa mucalaq waxaan ihi mubtadai asanad inuu la soo celiyo hadeertaan dhib weyn weeyaan aw min aakhirihi aakhirka waxaan ihi mursal waayo laakin mucalaq maban soo dhihinbo walaa fi mili qawlihi bukhaari iyo wixii lamid e hadday ku hadlaan yurwaa can fulan wayudkaru can fulan haddii la yihahda mucalaq lama yihah bu wa hada gariib low kunaa nuqalid rijaal laqulnaa sadaqnaaka fima qulta saabiqa wanusadiqka la hada min siiqat tamrid wahiya min siiqa tacliiq wayurwى wayudkaru waruwiya wadukira waxaan soo niri asiga afkiisa nagu soo yihi ibnu صلاح tacliiqa siyaqtiisa ima an takuna jazman wa ima an takuna tamriidan kan marka wayudkaru an fulanina daliilaada maxay noqonaysaa ay waa mumrid wamaa ashbahu mima laysa fihi jazmun uli marka wayudkaru wayurwa tacliiq lama yihahdo mima laysa fihi jazmun haddayna go-aan ku jirin oon la jazminin calaa man dukira dalika canhu biannahu qaala wadakarahu haddiina dakara iyo qaala laga cabirin tacliiq lama yihah bisiiqati tamriid lagu sheego marka khata wa kaana hada tacliiqa haddana waxaa waaye tacliiqi maakuudu min tacliiq اljidaar aa laga keenay wa tacliiqi طalaq wa naxwihi haddana waxaa loo noqday tacliiqi min xayث luga intaa laga keenay tacliiq اljidaar hadii la yihahdo qofkaan haddii kor laga xero koruu kasoo laalaado hoosna wuu ka go-an yahay marka isnaadka mucalaqana maxduuf min mubtada'i sanadihi ninkii kor loo xirana hoos u eber ka yahay oo dhulkii ma gaarsano waxaa mucalaq waa ninkaa fulan mucalaqun biljidaara laleeyahay tacliiqu طalaaqna waxa weeyaan naagtii طalaaqeeda shay lagu xiray in dakalti daara fa anti طaaliqun marka waa waxa weeyaan waa wa alaa waa qof aan xariir ka dhexayn aydi ninkeeda cilaaqa baynahumaa maqtuuca kamaa ana almucalaq maqtuuc min awali sanadihi waa iska soo dhaweyn intee laga keenay in weeyaan lima yashtariku ljamiicu fiihi dhammaantood waxay wadaagsanayaan min qaطci اlitisaal xariiran jirin mucallaqa oo musطalaxa aan kaga hadlayno waa maqطuuc اlاtiصaal لأnnahu maxduuf min awalihi waa la garta ninka mucalaq bijidaari لأna rijlayhi mutadaliyataani lam yasila lam tasila ilى اlarضi idna mucalaq wa wاlmarأaة اlmucalaqa ayadana waxa weeyaan waa naag aan cilaaqa ayadi ninkeeda ka dhexayn taasaa la yidhahda ayb taas min xayث luga weeyaan الخامس الحديث الذي رواه بعض الثقات مرسلا وبعضهم متصلا اختلف أهل الحديث في أنه ملحق بقبيل الموصول أو بقبيل المرسل مسألة kale مهم ayuu ka hadlay مسألdan waa مسألة العلل والشhواad meesha ay اعtimaadeysa الحديث الذي رواه بعض الثقاaت xadيiثkii dadka ruwaadka qaarkood oo ثقاatka ay wariyeen مرسلا وبعضهم متصلا yani mutasila bmacnaa musnad marfuuc ilى الnabiy sal اله alيه wasalam maadaama muqaabil mursal loo sheegay اkhtalafa ahlulxadiidi way isku khilaafeen في أنhu ملحq miya بqaبيل mwصuل xadيikaas mwصuل miya oo qolada waslisaysa maa la qaadana aw بqaبيل المrsل miya waa منqaطعho غayr محtaج bه miya مثaalhu laa نikاح ilا بwaliyin iyo wixii lamid ah xadiidkaas rawaahu israa-iil bnu yunus aa wariyey fi aakhiriina fi aakhariina kuwoo kale fi aakhariina kuwa asoo dad kale ay la jiraan ay la wariyeen can jadihi buu ka wariyey liannahu israa'iil ibn yunus ibn abi isxaaq wa asabiici can abi burdata can abihi can abi muusa alashcari can rasuuli llahi sal alayh sal llahu alay wasalam musnadan haakada mutasila majmuuca oo israa'iil ibn yunus uu ku jiro xadiidkii waxa weeyaan musnaday ka dhigeen oo dakaru lwaasita الصحاaبي وmن bعdه وrawاه سفyاn الthwrي وشعبة عن أbي اسحاaq عن أbي burdة عن النبي صلى الله عليه وسلم mرسلا hاkذا marka waxaa iskhilaafay majmuucadii madaxda u israa-iil u ahay iyo majmuuco kaloo سفyاn الthwrي iyo شhuعبة iyaa iskhilaafeen markaasu wuxuu ri فxakى الخطيب الxاaفظ wuxuu wariyey أنa أكثر أصحاaب الحadيiث yarawna اxukma inay arkaan fi hada waashbahi lilmursal haddii mursal iyo mutasil iskhilaafaan ninka mursalka ah la qaadana bitaali xadiidka yakunu daciifan daduu ka wariyey wa can bacdihimna waxaa ka wariyey ana alxukma lilakhar bal la fiirna yaa badan a laleeyahay wa can bacdihim ana alxukma lilaxfadi qaarkoodna ninka xaafidka ayaa iskale leh فإdا kاna mن أrsلh ninki xadيidka irsaaliye أحفظ فإdا kاna mن أrsلh أحفظ miman waصلh ninka xadيidka irsaaliye haduu ka ka xifdi badan yahay miman waصلh فالحكم لmن أrسلh ninka irsaalka bixiya iskale ثuma laa yqدح ذalika midkaas ma durayo في cadاalة man waصلh وأhliyatihi في cadاalatihi وأhliyatihi saas wa ninkii marka haddaan qaadano xadiidkii mursalka ahaa ninkii xadiidkii wariya waxaan leenahay maadaama aada mursalkii khilaaftay ouna kaa tiqadsan yahay daliil waxay u tahay inad daciif tahay maan leenahay mase waxaaway laa yaslamu min alwahmi axad xadiidkan waad ku wahmisay laakiin sidaadii baad iqa ku tahay aan leenahay aljawaab huwa haani wa minhum man qaala nin yihaa kamidi ah, man asnaada xadiidan ninkii isnaadiyo qad arsalahu lxufaadu xufaadda ay irsaaliyeen fa irsaaluhum lahu xadiidka xufaadkaas ay irsaaliyeen yaqdaxu wuxuu طacninaya fii musnadihi xadiidka horta musnadka waa la celinayaa wa fii cadaalatihi waahiyatiina waa la طacninaya mutashadidiin waay maadaama nin xaafid ah xadiidkiisa aada khilaaftay oo kaa cilmi badan oo kaa xifdi badan oo kaa aqoon badan maxay daliil unoqotay nin yah inaadan diin aadan lahayn saas weya wa minhum man qaala nin yihaha kamid alxukmu ah, liman asnadahu mar kasta waxaa loo fiirinaya xadiidka ninka xariiriyey oo isnaad sameeyey ida kaana cadlan hadduu yahay daabiطan fayuqbalu khabaruhu markaa waa la aqbalaya wain khaalafahu gayruhu qeybkiisa haba khilaafo sawaaء waxaa eg kaana almukhaalifu lahu mid khilaafsan ha noqdo waaxidan aw jamaacatan qaala alkhatiib wuxuu yihi hada alqowl huwa saxiix aqwaashii o dhan marku soo barbar dhigay iyo wuxuu ku dhammaaday dadka xadiidka musnad ka dhigeen isnaaduhu mutasila warafacahu ila nabiy haddayba dad hiqa iyo dabti leyihiin wixii khilaafsanaa ama ha ka badnaadaan ama ha ka yaraadaan ama ha lamid noqdeena kanaa la fiirina lianna macahu ziyaadatu ziyaadata cilmi markaasuu yihi wamaa saxaxahu khatiib wuxuu saxiixiyey huwa صaxiixu fi fiqhi wasul wa usuulihi ayib masaladaas masalo aada cawiisa jiddan jiddan u awa bal haddii sida hadda loo taqriirina loo qaato qawaacid kuliya alxukmu liman arsalahu alxukmu liman wasalahu alxukmu kada waxaasoo dhan wax muctabara ah ma ah a'imat اlxadiid hadalka muctabarka ah waa tan hadda nusa kusoo sheegnay ibnu xajar wuxuu uri waxaan la yaabay buuri dadka markii shaad la joogana dhahaya shaad waxaa la yidhaha mukhaalafatu hiqa liman huwa awsaqu minhu bikatrati اcadad aw biquwati dabti dhahayaan oo shaadku tacriifinaya sidaas markii ziyaadatu hiqaad yimaadaanne alcibratu liman wasala u dhahayo maba maba isku fikirin bur hadalka ay xagga ku sheegeen iyo hadalka intay ku sheegeen laba iska hor imaana inay yihiin marka sida saxiixa ah qaacida mutarida ah oo laleeyahay ma jirto mar kastaba alxukmu liman fulan oo liman arsala o liman wasala laakin xadiid kasta qaraa-inta alati taxtafu bihi aloo fiirina lakin qaacidada asalka alati hiya sanad lilmuxadiثi alakariya wاdabt bisarfi الnadr can طabiicati اxadiid haddii dadka badi ay meel isku raacaan meeshaas isku raaceena sax ama irsaal ha noqoto ama wasli ha noqoto haddii laba iskhilaafan axaduhuma aqwى dabtan ninkaas wuxuu wariyaa saxa ama wasli haada ama irsaal hadalkaasaa sax ibnu xajar fi kitaabi nukad wuxuu ri dadka dhahayaan alxukmu likada alxukmu likada iska iطlaaqayaan wuxuu ri إida kana اladي arsla الxadiid akharu cadada aw aqwى dabطa hal yaqbaluuna aladi wasla الxadiid maca mukhaalafati man huwa aqwى وaضbط hada jawaab ay rabtaa whal yusamuunahu shaada nacam iyo la jawaabay rabtaa markaasuu i laabudda min an y min alityaani bifarqin aw اlictiraaf bاtanaaqud labadaas midkeed kama baxsana bu waxaan shaki lahayn haddaad tiraahdid xadiidkii ruwaadka badigood ay meel isku waafaqeen nin keligiis ou khilaafa ninkaanaan qaadanaya ninkaan riwaayadiisa magaceeda lagu leeyahay shaad wa haddaad tirahdid ashaad min anawc اmarduud waa kayfa taxtaju bih haddaad tirahdid halkaa nin keligiisa riwaayadiisaan rajaxaya calى jamiici haؤulaaءi الmukhaalifiina aladiina hum akharu cadada وaqwى dabطa waxay noqonaysaa talaacub kayfa turajixu shakصa calى man huwa arjax minhu caqli geli maayo ayb marka waxaa weeyaan khulaasa waxaa loo fiirinayaa alaslu ana alakariya wاlquwa hiya اlmuctabara fi baabi اlcilal ninkii kutub اlcilal oo daara qudni ibn abi xaatim xamaari shahiid ay sameeyaan fiiriyo ma ma cindahum taradud asla atarjix biاlakar wاlquwa inay tahay shaki kama jiro marka wuxuu ri wasuئila الbخaariyu can xadiiثi laa nikaaxa ilaa biwaliyina la weydiye almadkuuri aan hore usoo sheegay faxakama liman wasalahu wuxuu ri xadiidkan ninka wasliyaa iskale wa qaala bukhaari wuxuu ri الزiyaadaة can الثiqati maqbulaة faqaala الbخaarي bukhaari wuu yihi hada ay hada alqowl maca ana man arsalahu xadiidkan dadka irsaaliyeen waxaa weeyaan shucbatu wa sufyaan wahumaa labadoodina jabalaani jabalaani laba buuru wa lahumaa min alxifdi walitqaani waxay leeyihiin adarajat alcaaliya ayb aniga waan mar hor idiin sheegay sideydaba yani qaacidada in laysku waafaqo waa sahlantahay laakin taطbiiquha calى اljus-iyaat waa adag tahay bukhaari hadalkiiya meeshaan uu ku sheegay sax waay laakin saxitaankaas ou صaxiix yeelay xadiid laa nikaaxa ila biwaliyin hal biاlictibaar ana hada mawsuul wa ana alaakhar mursal miya mase qaraa-in kale u cogsaday biitifaaq qaraa-in kale u cogsaday waxaa lihi shucba iyo sufyaan samica alxadiida can abi isxaaqi jalsa waaxida baynamaa israa'iil wahuwa xafiidu abi isxaaqi wa abnaau cumuumatihi kaanuu yasmacuuna alxadiida can abi isxaaq fii majaalisa mutacadida wa fii asmaanin mukhtalifa wa awqaatin mutabaayina marka fiir abu isxaaq hal mar wahmi waa dhici karaa inuu sameeyo xadiid oo musnad ahay inuu gaabiyo mursal ka dhigo laakin laysa min aطabiiciyi dadka daa'iman wax uga maqlo inuu mar kastaba hal khalad kusoo celceliyo marka qariinada saaciday tarjiix albukhaari lxadiid laa nikaaxa ilaa biwaliyin laysa lana aladii eh, rajaxa riwaayatahu huwa aladi awsalahu walaakariina arsaluhu ma ah laakin qaraa-intii kale oo midaas waaxid ay ka tahay markii la fiiriye u ictibaariyey laakin ini saase waxaan kugu daliila waxaan aragnay bukhaarي وعalي بن الmadini وcabdالرحman بن mahdi وبن الqطاn w w w w riwaayaat badan oy rajaxayaan mursalki calى ish almusnad ninkii طaalacdo kitaab النasaaئي fi اlmujtaba وفي غayrihi wa axaadiث aan risaalada ka qoray alaxaadiث alati calaha nasaa-i بااktilaaf calى الruwaat واlaxaadiث alati rajaxa wجه اlmursل calى اlmawsul akثar nasaa-i wالsawaabu alwجه اlmursل saasuu leeyahy uma fiirinayo kanaa waslia kanaa kayta ma marka qaacidadaas yay madaxiina ka orma ninka aalibka waxaa la rabaa marka hore qabla ma tadkul fi mujaadalaat inaad horta qawaacid tastanid ilayha inaad haysat arday baa shalay u weydiiyey wuxuu i sunan haddii eh, qofkii uu sunadii ka tago ou daa'iman caada ka dhigto inuu ka tago hal yulaamu am la markaasuu mithaalaha wuxuu usoo qaatay waxaan idhi aslan ninkii suno ka taga anahu yusaabu calaa ficliha walaa yucaaqabu calaa tarkiha markaasuu mithaal wuxuu usoo qaatay sidii garki uri ninkaas fiiri ninka kula doodayo wuu kusoo jiitay horta lann haddaad ku waafaqday gerka in la dayo waa suna haddaad ku waafaqday waxaad ku qasban tahay haddii laya ma fi ishkaal inaad tirahda lannahu sunau kusoo geliyey laakin a inta tira horta baljoji horta intaan la gaarin gerka in la xiiro ma banaan tahay oo in la dayo waajib meeshaasaa rabaa in ku dagaalanta laakin haddii xufrada hore lagaa soo bixiyo oo baaba sunan lagu geeyo <laughs> dhulkaa lagu geliyo marka horaa lagaa rabaa ina tira ana laa uwaafiqu calى ana ixfaa lixya suna inama huwa waajib wاdaliil axaadiis alati bal in الnabiy qaala khalifu lyahuuda wالnasaara adliquu lixaad marka maba ahba qaraa-inta tusinaysa hal daliil keli a yadul calى ana ixfaa lixya suna maba jirtaba laakin marka anta laa tustadraj makaan lagugu legdi kara haddii lagu geeyo hadhow haddana markii tira may may gadaala u noqona lagaayoni ma marka ora meeshaa ku dagaalami ayb ayb wayaltaq wayaltaxiqu bihada maa ida kana aladi wasalahu huwa aladi arsalahu wasalahu fi waqtin waarsalahu fi waqtin wahaakada tanna mas'ala farci o waay wayaltaxiqu bihada midkaan waxaa soo gelayo wayaltaxiqu bihada midkaan waaa oo haleelayo ku qeyb ah maa ida kaana aladi wasalahu ninka xadiidka xariiriyey oo aan inqidaac ka dhigay huwa اladي arsalahu awl hore waxaan ka hadlaynay laba raawiya iskhilaafta midna waa wasli midna waa waa irsaali hadda raawiga laftigiisa isku khilaafay marna jacalahu mawsuula o marna jacalahu is mursala waa isla halkii raawi wasalahu fi waqtin u xariiriyey wa arsalahu fi waqtin wakti kalena waa irsaaliyey ayagana waa lamido qawlkii ibnu salax u sheegay alcibratu ish biman wasalahu saas ma ah waxaa la fiirinayaa raawigan laa yucqal laba mid uusan ka bixin baabulcilal haddaa rabti inaa berati markii sidaan oo kale raawiga xadiidkan u wasliyo marna u irsaaliyo waxaad fiirinay marna asaa la fiirinaya marna aruwaati canhu basaa la fiirinaya midaa ku soo cadaanay haddii raawiga lagu yaqaano nin fii xifdihi dacfun awhaam lagu yaqaano ragga ka wariyeedna kulligood fiqaad ay wadan yihiin tuxamal alcilat alxadiidi calayhi tan waxay daliil u taha laleeyahay wahmigiisi liannahu lam yahbut calaa shay mara yuxadiثu haؤulaaءi bilwasli wa mara yuxadiثuhum bilirsaal hada daliil calaa ish dacfi xifdihi meeshaasaad ka gelaysa haddii ninkaan hiqa habt uu yahay xaafid uu yahay haddana kuwa ka wariyaad fiirinaysa waxaa laga yaabaa badana ragga waa wanaagsan oo aqwiyada hal meelay isku raacayaan dadka daciifka ah ama xoogaa kalaamkooda hiqaad baa iska aadaana si ay isu raacayaan marka dhihi maysid xadiidkan wasalaw taaratan wa arsalaw la waxaa ku caddaatay qariina qawiya itifaaqu hiqaati calaa wajhin iyo dadka kaleo ka hooseeya calaa wajhin qariina qawiya waa an alwajh almuctabar huwa is dadka hiqaadka waxay wariyeen cilla haddaad rabtid madaar alikhtilaaf walmukhtalifiin baa ay ku xiran tahay in la fiiriyo keli ah marka taasna sidaas uqaado wahaakada idaa rafaca bacduhum barkood hadday rafciyaan alxadiida ila nabiy sal اla alay wasalam wawaqafahu bacduhum cala saxaabi aw rafacu waaxidu fi waqtin wawaqafahu ayda fi waqtin aakhar falxukmu ala asaxi xukumka waxa weeyaan fi kuli dalika lima zaadahu hiqatu hiqada wuxuu ziyaadiyo oo min alwasli warafci ah لأنه ninka wax ziyaadiya مثبت weeyaan وغayruhu sاkت ninka kalena waa ka aamusay walow kaana naafiyin hadday diidi lahaayeen xataa falmuhbatu falmuhbitu dhe falmuhbitu muqadamun calayhi cala annaafi liannahu muhbitkii calima wuxuu ogaaday maa khafiya caleyh ninka oo mursilka a wuxuu ogaanin hada qaacida qararuuha fi اlusul wa hiya baciida kula lbucdi can ajwaءi اlxadiid hada iclamuu jayida laakiin waqfi iyo w waqfi iyo iyo iyo iyo rafci ha ahaato wasli iyo warsi ha irsaal ha ahaato min shaksin ha ahaato am min ashkaasin ha ahaato alcibratu biاlأkhar wاlarjax haddana bilqaraa'in اlmuxtafa intaasaan laga maarmin in loo fiiriyo walihada alfasli fasalkan hadda oo ziyaadata hiqaad aan ka hadlay tacaluqun wuxuu ku xariiraa bfasli ziyaadati hiqaat ziyaada hiqaat fasalkeeda u xariir laleeyahay fi lxadiid wasayaأtii fasligaas ziyaadadii dhihi maysa wasayaأtii maadaama mudakir ou ka dhigay wasayaأti lfaslu in shaa allahu tacaala buu le fasliga oo ziyaadati hiqaat ah waa imaan doonaa marka iyo shaadka kulliba waa imaan doonaa ogow hadda ibn ibnu salax wuxuu meeshaan ku yiri alcibratu fiiriya alcibratu waxa weeyaan biman wasala wa biman ish asnada hadda markuu shaadka yimaado arag qowl shaaficiya muctabar u ku leeyahay laysa alxadiidu shaad an yarwiya hiqatu maa laa yarwihi gayruhu wainama shaadu an yarwiya hiqatu khilaafa maa yarwihi hiqaat buy marka fiir imaam shaafici waa u kala cad yihiin hal hiqa yaa saddex hiqaad waxay wariyeen yuu khilaafay kan shahdaa lagu magacaaba washaad min anawc almarduud bibsata haakada lianna hada tarjiix bilakthar saas wey marka taas ogow wallahu aclam sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin waalihi wasaxbi ajmaciin maanta qamiis waa qamiis khayr soo dhawaan dhihi jirna subax ciyoona soo leys ma aftixi jirin maalinta qamiiskii hal saaca laga dhigaa darsiga wabaqiyat saacaat baqiyat alayaam saaca wanisf kula yawm waxa waaye waxyun yatajadad wallahu aclam ايش ايش حديث كلام كحل أقولي أو حديث sababtoo ah xadiidka maraakiishu maana ugan marka oo ah taas hadi baab baab lfuqahaa haddaan soo gelino xadiidkan waaba wax lagu celin karobo meeluu sheega xadiid eh, laa tuqطacu lyadu fi rub tuqطacu lyadu fi rubci dinaarin fasaacidan caaisha xadiidku bukhaari wamuslim ee eh, xanafiyadiinta timid ee lugta ku dhuftay لأnنه يخاaلف مdهبهم لأن اليد laa تقطع إلا في caشhرaةi dراهم مسألadaas مسألة oo la sheegi kara ma ahb رد الأحاadيث المخاaلفة للمذهب أبو حنيفة معظم الأحاadيث لم تبلغه إياه فقرر قواعد هي على خلاف الأحاadيث لكن العيب لمن جاء بعده مقلدا له يعلمون الأحاadيث ويتعصبون لqول إمامهم على حساب الأحاadيث إشكاaليda taas wy طيب نعم يا dadkan yani iyaduna soo socdaana fi aakirina dad la dilkaadi dad marta saanidilka halkarmea ma ma mutawafiriin waay ma min raawin ilaa wariwaayatu mawjuda imaam muslim xabadiisa markii macalama ka hadlaya qof isaga aad ku radinaya waa min bukhaari markuu mucalaqa ah mucancan mucancan mucancan sida qowlka raaji culamada ufahmeen bukaari bu ula jeedaa badi oo hataa muxaakamatu waa bayn muxaakamatu shaykhayn kitaab laga alifay baa jiro fi fi axaadiid almucancan matbuuc waa yaala lakin bukaari la siga mubham u ka dhigay ixtiraaman lishaykhi xataa laa laa yushirahu amaam nnaas nacam ya yani ثانika ila biwelin hadidkan hadda ma dhihi karnaa mana madaaru ala abi isxaaq maadaama dad ufaada qaarna kuwiyeen oo ka dhikeen abu isxaaq bاctibaari طرق alati amaamana waxaad dhigi kartaa abu isxaaq lakin bmujarad hadihi طرق waa taqasi bay ubaahan tahay abu isxaaq hadii uu noqdo laa ishkaala fi dalika mada marka qofka qaar ka soomo soma a abi abi isxaaq qofka qola ka soomo abu isxaaq mataqaani abi isxaaq asaga keedan shay maxaa lagu yaqaana waa nin kuufi ah oo mudalis ah taabici weeyaan lakin lam yatakalam fihi axad fi hiqatihi wacadaalatihi imaam nacam ya akhi تعليق الطلاقة والنص والكالمعلقة سؤال مثلا ما كان مقل آه. waa dhici kartaa suuragal wa tacliiq طalaaqna waa lagu magacaaba an yucalliqa طalaaq calaa shay in naagtina aanan la dhaqanin aanan la furinna waa lagu magacaaba labadaba waa ayb